markay awsul taxamul bay ka midiin bal ijaazadaynu soo maray markay u eersareetay ugu fiicnayd way kasii horaynayaanoo iyagu qiraa'adii cala sheekh bay ku xigaan barkoodna samaaci baabay la simeen markay tan tahayba oo waxa weeyaan dee oo samaac weliba hadduu samaacu radi yahay oo kale dee tani waabay kasii fiicnaanaysaa aadee babisan ee la arko marka taas baa munaawaradu ay tahay marka wuxuu isagoo labadaa nooc inoo sheegaya raabicuhaa waa awsul taxamul sii afraynaysay cindahum cinda almuxadiثiin almunaawalatu munaawaladii weeye haddaba suuradeedna maxay tahay an yucdiya inuu siiyo almuxadiثu ninkii muxadidka alkitaaba kitaab uu siiyo lahu liaalibi ninkii aalibka ahaa mid cilmilka uu siiyo tani waxaa taa suurada midkeeda ku xigta icaaratun caariyeyn la caariyeeyo waa suurataas aw amase yuxbilahu waxaa keenayaayo daalibkii yuxbilahu kitaabkii isheekha sheekhi inuu u keenayaa bilcilmi cilmiga u saaxiibka ah ee kitaabku wuxuu kulansaday macrifada uu lahaa likaymaa yandura si u eego oo sheekhuhu kitaabka u eego wuxuu kulansaday uma bacdiyeed yaruddu waa celinayaa hu kitaabkii ilayhi ila daalibi buu usoo celinayaa waadina walxaal adina uu idmayo fi suuratayni labada suuraba fii riwaayati riwaayo uu ka wariyo u idmayo ee fajintaasi way bannaan tahay ka jadeeba qof ma la weydin waa dee mustamari jaasi min dalik ama dee ku adeecdaanaya diinu macnaa daaca yadiic weeyaane waa suuro ay baneeyeen ka maqal weeye muxadisiinta oo ku adeecna taas weye marka wuxu uhi waafadu way qaateen haadihi tan waa munaawalada caynkana ijmaacan ijmaacan bay u qaateen in wax lagu waryaarsanay inay banaan tahay iyada ijmaacan way ku ijmaacantano ijmaac ahaan bay u qaateenba waxaaba la yidhi diitani ijaazadu la socotaa tucaadilu waxay udhigmaysaaba asamaaca maqalkiibay udhigmaysaa samaaci khasatan samaaci haddii waxyaala ay kuma sugnaayeen xumay udhigmaysaa surooyinka qaarkood buu dahabi kitaabkiisa almuqiba la idhaaho ee markaa mustalaxe iqtiraac kitaabka la idhaha ibnudaqiqlciid sheekhiisii uu ku soo gaabiyey meelana waxaa dhacdo qaala ibnuwahb ibnuwahb buu sheegaya no ibnudaqiqlciide taas baa markaa sheekhiisa ayaa waxa uu dhacaa u ba samaaci baryahan dambaan wuxuu leeyahay samaac degdega ayaa waxa maqilaa degdega wax lagu aqriyaayo dee iyadoo kelimaadkii in badan qarsoonaanayso aad loo dedejinaysa dee qaarkood dhowr cesho un bukhaari ku dhameeyeyba ama laba cesho saddex cesho oo kale ku dhameeyey kutubtaa waaweyn oo kale qiraa'adee aad u sariixo waxyaalo badan ay qarsoonaanayaan oon la maqlahayn oo kale ayaa meeshii imika markan dambe ay kala caadaysteen buu leeyahay markaa suurada caynkaasa ayaa wuxuu yidhaahaa ijaazadii baaba ka fiicano idinku hadduu imaka wuxuu leeyahi waa lay ijaazeeye waa hadal inuu sheegaya laakiin markuu kitaabka saata ah, u waan maqlay dee waa beenba de waxaan waa ti la dedeejiyey in badan aan la arag in badan aan la maqlayna waxyaala badan ay dadkiisa qarsoomeen oo haddana hadduu yidhahdo samictu taasi kadib baaba noqonaysayo ijaazadu markay dee oo kale ay tahay markay tala'adii ama samaaciiba si uu ku sugan yahay tasaawul kale uu jiro sida dee waxyaalo saas oo kalea ama shaqsii kaba dheeraad sida surooyinkaynu soo mareen lahaa ijaasay u baahan yihin oo kale marka caynkaasa wuxuu leeyaba dee iyadaaba ka fiican samaacii radi ah adigu ujeedadiisu aan fiicnayn dee sabaaba hadal runa oo run u dhawaan noqonayso kaba fiicnaanaysa uma waidin fi suuratayn fi riwaayati fadi waaqadu bihadi ijmaacan bal qiila waxa la yidhi tani samaac baabay u dhigmaysaa waakharuuna kuwa kale fadaluuhaa iyaday fadileenba oo munaawalada caynkana ayay ka horreysiiyeenba samaaci waxyaalaha ay u daliishadeen kale kitaab alcilm meel aan kusoo marro dee tacliiqaadu kusoo naqlinayey oo halkii munaawalada waa kii abwaab alcilm buu kalehi bukhaari waxaa la soo naqliyey munaawaladin iyo umuuraani rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu markaas saw sariyo waxa weeyaan uu dilayey ayuu amira sariya ina jaxsh ayaa wuxuu dhiibay waraaq xidhnayd markaas baa wuxuu dhahaa aqrin inaad makaana kada o kada gaadho waa meel beelaab cesho iyo walaadin muddo uu soconayay markuu halkii gaadhay ayuu furay oo uu aqriyey rasuulkii ilaahay amarkiisii oo wuxuu amrayo kale oo u lahaa dee inuu markaa socdo ilaa badno dakla gaadho badan quraysh baa laga war doonayayba taas bay ahayd qali asagu soo mariyo xudaysta calaa sixati almunaawada ayuu xudaystaabo oo haddii wuxuu leeyahy de cadinkii calimkaa tilmiidkiisii kitaab uu dhiibu ilaah kaas iga wari oo kale de way badnaanta wixii kaga wariyaayo rasuulku walaankoodi buu dhiibo dee markaa yidhi markaad meel dee ilaahay taa socotaan u aqriyo gaadhsiiyo tii markii loo aqriyayna tii waxay noqotay dee waxay ku camal falaan kalo dee waxa ku qornaay hadee ninkii isaga haqasmu ciddii dee markaa doonaysa inay quraacdo ninkii isagu halka aan diyaaro ahayna waxba yaa markaas qasmi وaakaruuna kuwa kale fadaluha way fadileen samaaci way ka fadileen walaa saxu laakiin qowlka sixada badan teri waa inay ku xigto samaaca koli dee qiraadna waa lamid oo qiraadna way ka horeysaa wasabquhaa sabqinteeda macnaha mudnaanshahay ka mudantay ka horaysa ijaazatan ijaazadii mujaradada ahayd ee imakaan ka soo baxnay wadaxataas way caddaatay wey oo wal asaxu qowlka sixada badani tali ay waa inay munaawaladani tali samaaca wey samaacay buxto samaacu ka horeeyo wasabquhaa sabqinteeda ay ka sabqayso macnaa ay ka horayso ijaazatan ijaazada mujaradka ay ka horaysa wadaxataas waa wax cad wey wasaxa inaa wala wastarajaa wamin musaawi dalika alasri ajaa asaxa waa markaa ansaxayaayo ina wala sheekh hadduu dhiibo tilmiidkiisii kitaabkii wasanada uu markaa lasoo noqdo taas uu lasoo noqdo waaddaa isna uu guuto markii dambe min masaawi min musaawi dalika alasri asalkaa wax la siman ama daka alasri wey asalkaa sheekh uu dhiibay uu kala noqday mid la sinaa oo macnaa ama dee waa asalkii lagama qore laguma saxay ama farax isaga lagu saxay weeye sida laysugu saxaa kutubta waynoo dambaysa horana waynusoo aragnay la qaadiriyey mid la timan adigu asalkaas uu ka wariyo oo macnuhu waxa weeyaan sheekhu haddii waxa weeyaan u dhiibo kitaabkii waa si ay mulki ahaan inuu siinayo ama icaaro ahaan ee intuu dhiibo buu kala soo noqday waxna waa u ijaazay horta dee ijaazadii imakaan ka soo baxnay waa isla midtaas ina kitaabkii waa kan uma hayaba kutubtaa taa horga mudaawaladii faa'iidadeeda waxay inuu kitaabkii qorto ama uu haystaba ama uu kaba qorto sanadii may dhicin laakiin horta waa saxiix buu leeyahay sise muxuu yeelaya marka dambe u warinayana kitaabki waa lagala noqday waa kitaabkii hadduu helana waaba sax mar dambe u helo haddaanu helina waa asalkaaba loo dhiibee lagala noqday mid la simano oo ama usuushiisi ha lagu saxay ama furuucdii isaga la qaabiliyo lagu saxay noqde ayuu dib uga gudanaya ka warinaya marka dambe uu ka warinayo oo kuwaasuu ictimaadsanaya wey laakiin haddaanu midna helin iyada markaa dee waxba kuma warin karo wa wasaxa inaa wala hadduu dhiibo wasarada ula soo noqdo sheekhi wey وأdى markaa u guto ninkii ظاalimkaa weeye oo markii dambe u warinayey min musaawi daaka اaصli aslkaa mid la sumanna uu ka guto wey qiila waxaa la yidhi wamaa lidi tan uma sugnaanin waa dee munaawaladan haddana lalaaba lagala noqday kitaabka ay la socoto markaas ee ina aan kitaabka abkiisii lagu dayin min imtiyaasin wax fadiila iyo wax dheeraada cala ladii kii cuyima la magacaabee min mujaazin wax laysu ijaazeeya waxaa la yidhi haddii imanka shaksi lu yidhaaho masalan صaxiix الbukhaari baa fulaan oo ku ijaazeeyey waa dee ijaaza mucayan limucayan bay ahayd waa ijaazatu mucayan limucayan marka hadduu ku dhiibo kitaabki waa suuray hadduu haddana kitaabkii bukhaariba u dhiiba kitaabkani waa kitaabkii bukhaari oo fulan soo warinaya iga weli markiina uu nisbadiisi kaba qaato dee isagoo u magacaabay kitaabkii bukhaari waxayla dheertay ma jirto oo ijaazadii mucayankayda kitaab maaa macruufa laysu magacaabayey iyo tan inta laysu dhiibay la iskala noqday wax farqiga u dhexaynaya markaasoo munaawalada caynkani ay kaga horeyso ijaazada mucayanka ma jirto ee waaba iskumid baa tiibay la simantay kol haddii aan kitaabka agtiisii lagu dayne lagala noqday tiibay la simantay la yidhi sayla waxaa la yidhi wamaa lidii kas uma sugnaanin min imtiyaazin imtiyaas wax macnaa wax dheeraada cala ladii kii cuyina la magacaabay minwaajibaati wey wain yakun hadduu yahay axdarahu mid keenay kitaabkii man yuctamadu shaksi lagu kalsooyo la ictimaadsanaya wama ra'a aanu arag se isagii aanu arag sheekhu kitaabkaas aanu inuu riwaayadiisiiyeyna hubsan saxa way ansaxaysaa wailaa laakiin haddaanu shaksi muctamada shaksigani ahayn oo lagu kalsoon yahay falyurad ha la celiyo wey oo maxay tadaa kitaabkii baa la keenay mid iqaab keeno sheekha riwaayadiisiina weeya baa laleeyahay waa kii hore aynu aragnay sheekii baa loo dhiibayo o u fiirsanayey markuu arkay inuu riwaayadiisii tay buu ijaazaynayay kitaabkii buu eeginba waa la keenay waa riwaayadaadii baa laleeyahay muu eegin laakiin ninkan keenay baa mid siqoo lagu kalsooyey ahaayo markaasuu kii ictimaadsaday siib ugu ijaazayey way ansaxaysaayo de wuxun bay lamid tahayba markaa marka sheekii lagu dul aqriyay asalkiisii aanu haysanay nin kaloo siqee asalkii uu hayo si unbaa bay la bixisannaa oo markaa kol haddii suuradaasba layihi way banaantay isagoo sheekh aan axaadiistiisna xifdisnayn aan kitaabkiisna haysaneen nin kale kitaabkii ayuu la socdo uun taasi ay banaanayd tanna haddii nin lagu kalsooyey uu la yimaado markaa kitaabkiina aanu sheekay eegin aanu hubsan haddaa haba arko laakiin aanu hubsan gudihiisii oo inay riwaayadiisa tahay iyo in kale aanu hubsan ee isagu inuu ictimaadsado iyadna way ansaxaysaa walow dee imtiyaazkii imaka anu jirna dee ijaazaba meesha ay noqonaysa wey ama iyada haddaan minkan mid muctamada ahayn macna nin aanu ahayn iyada markaa waa la celinaya lama aqbalayo oo markaa man yactamid bay tahay laman yuctamad weeyana wain yakun hadduu yahay axbarahu mid keenay kitaabkii man yuctamadu shaki la ictimaadsanaya waman ra'a walxaal sheeku maa ra'aanu arag kitaabkii saxa waa ansaxaya kaasna wailaa haddaanu muctamad ahayn falyuradda ha la celiyo fain yaqul hadduu yidhaaho ajabtuhu in kaana saxa waya saxa wayarwi canhu xaysu baana way fain yaqul hadduu yidhaaho ajabtuhu waan u in kaana hadiya kitaabkaygii anugu hadduu riwaayadaydiisay baan u ijaabtay in kaana hada min xadiisi saas uri oo shakigaa cibaarada raaciyey ajastu muu eegin laakiin ajastu waan u ijaabtay buri in kaana ay in kaana hada min xadiisi hadduu xadiiskaygi kani yahay saxa taasna way ansaxaysaa way ansaxaysaa laakiin wayarwi waana warinayaayo ninkii daalibka ahaa canhu can sheikhi sheekha wuxuu ka warinayaa xaysu meeloo baana uu cadaado dee riwaayadiisii kitaabkani ama riwaayadiisii inuu yahay sheekii baa wuxuu raaciyey adigu haduu kitaabkii riwaayadaydii ama xadiidkaygii waan u ijaabteeyey way ansaxaysaa taasna laakiin ninkii daalibka sheekh muxuu waktigu ka warin karaa waxa weeye markay u cadaato sheekha riwaayadkiin kitaabkan iyo ama xadiidkiisii fain yaqul hadduu yidhaaho ajadtu in kaana hadduu yahay min xadiidkii saxa waa jawaabtii hadda eeg jawaab shardigii asaxa wuu ansaxayaa wayarwi aalimkii waa u warinayaayo canhu can shaykhi xaytu meelo baana u cadaaday inuu xadiidkiisu yahay wain yunaawila maca idni walaa hada samaaci sawi faaqa badala wain yaqul hadduu yidhaaho wain yunaawil waxaa yar doonaya meedna yar gaarsiiyo laba mid baa yar halaynta doonayo waayo waxaa laga yaaba todobaadka ku socday inaan kitaabka haleeliba wain yunaawil haddii waxaan doonaya baabka inu dhamaado insha allah yom sabx wain yunaawil haddii u dhiibo oo waxa weeyaan sheekii ayaa u dhiibay markaa daalimkii laa maca alibni idan maciis isagoon idan raacin walaa haadaa samace walaa maca qawlihi haadaa samace iyadoodin jirin qawlkiisa weli kadi samacaygii weeye oo wifaaqan isku waafaq labadolakaasi u buray oo tama waa maxay kitaabkii buu u dhiibay muu odhan waan ku ijaaseeyey muu odhan hebel baa ka wariya waa samacaygii u dhiibay un iyada taasi munaawalo wax lagu warin karo maaha iyada markaa waa munaawalo baabila oo iyada wax laguma warin karo oo fi wafaaqa waa baabil laakiin haddii ciidan ma jiro waa samaaxaygiina ma jirto bas uu dhiibay uun iyada markaa taas waxa la gama warin karaa sheekha wey wain yunaawil haddii uu dhiibo sheekhi ninkii daalibkaa kitaabkii ayuu u dhiibayba laa macal idni idan maci iyadooma jirin oo idan uu idmay oo wili iga wari taasi aanay jirin buu u dhiibayba maca musaaxabati walaa maca qawlihi qawlkiisa maci iyadoo ma jirin haadaakani samaaci weeye fa wifaaqan iskuwaafaqba taas badala uu buray weeye wain yaqul hadduu yidhaha haadaakani samaaci samaacaygi weeye uma bacdiyeed lam ya'dan muu idmin fafi sixatiha sixadeeda taasi ay ansaxayso xukun khilaaf baada yudamu loo dumayo kuwa hore loo dumayo waa maxay tan oo suuradana sheekhu kitaabkiibu u dhiibay markuu u dhiibay buu i waa samaacaygii laakiin idan muu raacin hadda suuradii hore waxay samacaygiina muu odhan ma jirin tan wuu dhiibay waa samacaygii buu laakiin wuu ka aamusay idankii iyada suurada munaawalada alkhaaliya min alijaaza ijaazaan la soconay lakiin maalo way taalaa inay ansaxayso ujeedada wax lagaga warin kara sheekha khilaafka aan ku sugan oo bacdigood waxay leeyihiin ba kol haddii uu sheegay inuu riwaayadiisii ay tahay kol haddaanu markaa raacina maani markaa mancinayo in laga wariyo sheegidda baaba waxay idan bay meeshii degisan tahay oo markaa waxbaa lagaga warin karaa kuwana waxay leeyihin kol haddaan idan jirin inkastaba dee iyada tan wax laglama warin karo sixadeeda khilaaf baa ku sugan wain yaqul hadduu yidhaha hadaaka min samaaci weeye uma bacdiga lam ya'dan ma idmin fa fi sixatiha sixadeeda kulfun khilaaf qaada khilaafkaasoo yundamu loo dumayo ka hore wallah subxana watacala alam ومن يناول أو يجز فليقل أنبأني ناولني أجاز لي أطلقه أو باح أو صوغ أو أذن أو شبه ذي ور أو waxa aynu ku soo jirnay noocii adigu markaa anwaacu taxamulka ka mid ahaa marka munaawaladii qaybaheediiyo waa ka aynu soo aragnayna qaybaheedu ay tahay iyo waxyaalihii adugu bal markaa ama axkaamteedu ay ahayd iminka halkanna wuxuu inoo sheegayaa bal shaqsigii taxamulkiisu uu munaawalo ahaa wixii uu odhanayey ama ijaazaba uu ahaa wixii uu marka dambe cinda al adaa gudanayo isagu uu odhanaya ayuu inoo sheegayaa markaa wuxuu ihi sheekhu waman yunaawal ruuxa isaga loo dhiibo ee sheekhiisiba kitaab uu dhiibo isagoo u idmayaba inuu ka wariyo ama dee adigu munaawalo bilaa ijaasaba ay tahay aw yuujasa amase loo ijaaseeyo oo iyadoonay munaawala jirin loo ijaaseeyo falyaqul kaasi isagu ha yidhaaho oo kaasi marka dambe cinda aladaa ha yidhaaho aw anba'ani anba'ani ha yidhaaho oo marka la eego istilaaxay mutaqadimiinta amba iyo akhbara iyo xadata isla wada midun weeye xagga luqadana wax farqiga u dhexeeya ma jiro oo dee markaa naba una bimacna alkhabar weeye ama alkhabar alcadiimba ونبأ كذا قال نباني العليم الخبير بمعنaa bna waa war unbu ahaa taasna oo xagga luqada farqi alfaadaha udhexeeyaa ma jire oo alfaado isla wada mid ah laakiin markii dambe ay istilaaxaan ku kala farqiyeen xadahanaa yaa akhbaranaana farqiga udhexeeya bal qolooyinkii kala farqiya horaan usoo ogaanay oo samaac min lafdi shakiya alqiraa'a calayh amba ana khaasatan qolooyinkii dambe weeyaane iyada curfalmutaqadimiin isku mid unba ama istilaaxooda ahaayeene ayaa waxay ku khaas yeeleen amba ijaazaday ku khaas yeeleen markaatan iyadana xataa ijaazo la raacin oon wax kaloo lagu qayday jirin haddii amba ani fulaan ama amba anaa fulaan la yidhaah qolooyinkii mutaakhiriinta iyaga waxay dee curfigooda ama istilaaxood noqday taasi ijaazaynaytay saa daraaddeed isagoon laba idlaaqayo oon ijaaso lagu qaydinba haddii amba ana laydhaa ama amba ani laga fahmayo in ijaazo marka amba ani buu odhanayaa sidaas buu iminka u leeyahay falyaqul ha yidhaaho amba ani cinda aladaa amba ani ha yidhaaho haddii dee jamacaytayna amba anaaba munaawalo ijaazaba naawalani naawalani ha yidhaaho oo naawalani ha yidhaaho ajaaza lii amase ha yidhaahame ajaaza lii waa ii ijaaseeyey adlaqahu aw baaxa isan baa nusqadan sharaxa ku sugan qolooyin kale nusqooyinkooduna waxaa ku sugan adlaqa aw abaaxa bal shaarixu wuxuu ishaarayaa nusqadaasoo adlaqa aw abaaxa isaguba waxa weeye waa sheegaya in nusqahay saas ay kuga sugan tahay dee markaa far ahayd waayo isaga dee u horreeyo qolooyinkan kale uga horreeyo kitaabka sharxiise waana in adlaqahu aw abaaxa la yidhaah sida dee alfiyada ciraaqiya isaguba suu sheegayo iyo qolooyinka kale dee iyaguna sharxay ama kutubta kale ku sugan alfaadaan ka hadashay waana alfaad aladaa marka haddii aan sidaa dee isaguba uu nuskhada kale ku ishaaro xataa tan yidhi dee taas baaba lagu xambaari karaa aan ku laqbayna waxay noqonaysaa adlaqa aw abaaxa oo falyaqul ha yidhaaho amba'anii ha yidhaaho naawalanii aw naawalanii amase naawalanii ha yidhaaho ajaazalii aw ajaazalii ama waayi ijaaseeye ha yidhaaho adlaqa aw adlaqa lii weeye dee riwaayatahu macnaa kitaabkaa hebel ama axaadiista warin aan wariyuu i idlaaqay uu i fasaxayn weeye aw abaaxa ay abaaxa lii riwaana riwi canhu wey macnaa wixii ii baneeyey inan ka wariyo taa ha la yidhaaho sidaas marka alfaadii adaha ayuunbay ka mid tahay waana waxyaalihii odhanayo macnaa isagoo yidhaahdo deanba'ana fulan fima adlaqa li riwaayatahum ma ama adlaqa li riwaayatahum ama abaaxa li wuu ii baneeyeyba inaan ka wariyo ayuu ii baneeyo uu ii ijaaseeyey ajaaza bay la macno noqonaysaa marka ama adina lii labadan laftiba ama iyada haddii adlaqahu aw baaxa oo ficilkiina uu hulaasi wax ziyaadihii la socon oo markaa wuxuu dee ku laqbeeyey oo macna iska dheere adlaqahu ma dakara min alalfaadi adlaqahu isagoo idlaaqaya shaksigiisa ku qowlayay alfaadahaasoo qayd uu qaydo ka idlaaqaya aw baaxa amase muujinaya taqiid uu ku qaydo waxyaalo sida dee markaa amba ana ijaazatan iyo waxyaalo sidaasa oo uu yidhaaho laakiin kol haddii nisqooyinkii kale taas ay tahay gees kalena kutubtii kale fanniga iyadna sani dhacday adlaqa oo baaxa waxun baan ku gaabsanaynaa sida nisqooyinkaa kulo kale ku suganoo dee kutubtii kalena ku sugnaydoo marka waa alfaadul adaa bay tani ka mid tahay isaguba laakiin sharaxa maanta wuu yidhi sa adlaqa ay adlaqa li aw amase ha yidhaaha adlaqa lii riwaayata waxaan warintiisu ii sii daayu ii idlaaqay aw abaaxa amase waa baneeye ha idhaaho aw sawaqa sawaqa min macnaa jasmamitasu waa bannaynune sawaqa lii riwaayatahu ha idhaaho aw adina amase wuu idmay ha yidhaaho aw shibha adii alfaadahan imika madkuurkae halkan aan ku sheegnay oo imika ka horreeya lafdigan shibha kuwaa wixii shabbahayee bannayn wax laysu banneeyo ama fasaxid laysu fasaxa adiga markaa faa'iidaynayey uun oo wixii kuwaa shabaayee ijaaso ama badnayn ama idan laga fahmayey taas haba yidhaaho weeye shibhaadii waasan mushbihaadii baana kuwa kale iyaga cibaaradooda ahayd mushbihaadii waa kuwan wixii shabahaya weeye bal markaa waxa waya labadan beyd wuxuu inoogu sheegayaa shaksigu cinda al wuxuu odhanayo waxaana ah si taxamulkiisu ahaa wax caddaynaya oo laga fahmayo talabaad ihaamne aanu ku sugnayn ama labsi ama tadliis aanu ku sugnayn tadliiskan siyaaqda ka yimaada inuu la yimaado uun marka alfaadahan imaka inoo soo sheegay anbaa ah mooyaane dee waxay caddaynayaan dhammaanba xaqiiqadii xaalka oo ama munaawaladii jirtay ama ijaasadii jirtay laftiga anba'ana dadkii dambe ama culimmada ahaa ee mutaakhiriinta ahaa ayaa waxay istilaaxba ka dhigteen inay ijaasada u isticmaalaan oo walow markaa lafdigan amba aanay ku sugnayn wax dee munaawale ama ijaaso caddaynaya cibaadadan aan laga faa'iidaysan oo akhbaro uu la mid yahay haddana markii istilaaxi tan ku sugnaaday dee iyadna iham kuma jiro ama labsi ka iman maayo oo waxaa la ogyi dee markaa ninkii istilaaxa ogaa waqtigan la isticmaalayana arkay waqtiga yaa maragga isticmaalaya waqtiga noolaayeenba waa ama casrigoodii wuxuu garanayaa markaa ijaase inay tani tayo tanna labsi ka iman maayo marka alfaadahaas oo dhan ayuu tu doono isticmaalayaa markay munaawalo tahay ama ijaaso tahay iyo wixii kale la ah u shibahadi ama mushbahada kuwan wixii shabaahaya iyadna ijaaza un cibaara laga fahmayo wey laakiin xadaanaa ama akhbaranaa inuu isiidaa iyo wax ihaam ama labsi uu ku sugan yahay ama tadliis ka iman karo taas dee iyadii ma isticmaalayo wey <coughs> markaa wuxuu idhi sheekhu wara'ow waxay ictiqaadiyeen culimmadu ay ku tegeen haalisaha aqwaasha meeshan jirta ka sadkeeda saddexaad musaxaxan xaalu yahay qowlkaa saddexaad ee aqwaasha saddexaynaya mid la saxiix yeelay waa an yuriida waxaana weeye wahwakaasna qowlkaa saddexaad ay saxiix yeeleen ama sixa loo xukumay an yurada in la arooriyo weeye an yuridoo markaa la soo arooriyo xadaana iyadna dee cibaaradoo san u jirta ayaanahay faacilkii markaa dhici ama an yurida inuu soo arooriyo shaksigii markaa dee xadiidka warinayeyba xadaanaa xadaanaa uu soo arooriyo akhbarana akhbarana uu soo arooriyo muqayadan xaal yahay mid kastaaba mid la qayday oo lagu qayday dee markaa xaqiiqadii wax caddaynaya oo la yidhaaho xadaanaa ijaazatan ama akhbaranaa ijaazatan ama la yidhaahdo xadaanaa munaawalatan ama la yidhaaho akhbaranaa munaawalatan taas bay waxa weeye saxiix yeeleen qowl aydkan abyaadii hore waata ama labadii baydii hore alfaada isticmaalayaan ku ogaanay baydkana wuxuu kaga hadlayaa bal xadaثna iyo akhbarana isticmaalkooda loo isticmaalo ijaazo ama munaawalo markaa waxa uu leeyahay dee saddex qowl baa meesha jira laba qowl meesha ayay ku qarsoon yihiin qowlla waa kan haaliha musaxaxan yidhi markaa qowl waxa weeyaan waa xadaثna iyo akhbarana ama ha la idlaaqo ama yaan la idlaaqin be ijaazada iyo munaawalada asal ahaanba inaan loo isticmaalayn oo markaa la manceeyo isticmaalkiisa kaasi waa qowl qowl labaadna waxa weeye in la ay bannaan tahay shaksigu isagoo munaawalo wixii uu ku xambaareeba ay tahay inuu yidhaaho ama ijaazo xadatanaa iyo akhbaranaa qoloyna way ka dhacday iyagoo taa u isticmaala saabu nucaym yarada oo markaa xadatanaa ama akhbaranaayo aan weliba waxba raacansanayn aan qayd la socon in loo isticmaalo ijaaso ama munaawalo marka qowlka saddexaadna waxa weeye waa kanuu imika soo dhigtay waa kanuu leeyahay waa musaxaxo bimacnaa musaxaxan wuxuu wadaa dee waa maxkuuman calaa sixatihi min alculamaa iyadoo sixadiisa la xukumayo dee jaanibka culimmada ay qowlkan ay saxiix yeeleen oo markaa maxay la yidhaah in la qaydo labadan lafti haddii la isticmaalayo oo la idhaahba xadaanaa ijaazatan ama munaawaratan ama la idhaha akhbaranaa ijaazatan ama munaawaratan saas la idhaaho ama dee alfaadii hore xadaanaa idnan iyo waxii la midka ahaa iyo taas la idhaaho oo adigu qowlkan saddexaad ee uu leeyahay waa la saxiix yeelay haddii la isticmaalayaba xadaanaa akhbaranaa waa in la qaydo oo kol haddii la qaydo de waa la garanaya markaasoo wax labsiya ama ihaamo meeshii ka imanaya ma jiro tadliisna ma jiro markaa la qaydo lagu qaydo ijaaza ama munaawalo taas buu beydkan markaa inoowen markaa xaggii laqadeeg wara aw macnaa waxay ictiqaadiyeenay ku tegeen culimmadu taaliha waa aqwaashan meeshan ku sugan kiidii saddexaad ayay ku tegeen musaxaxan xaalu yahay mid la saxiix yeelay oo markaa waxa weeye haaliaana waa dee iminka mafcuulkii ficilkan waxaana aqooshaa qowlkiina dee marka hore baynu ugu horraysinoo cibaaradiiyo laakiin dee beydka ama wasankaa tan keenaye an yuridana waxa weeyaan mubtadan see qadaraynaa markaa jumlada markaa ay khabarkeedii noqoto waxaanay dee taasi ay noqonaysaa caddayn wixii qowlka saddexaad uu ahaa la caddaynayo <clears throat> haddii aan dee musaxaxan xataa aan lagaba dhigin dee imika la xaalayn oo mafcuulba laga dhigo ficilkan uu qaatay mafcuul labaadna waa saxuno wara-ow waxay ictiqaadiyeen haalisaha aqwaasha meeshan ku soo aroortay keeda saddexaad musaxaxan ka la saxiix yeelaya inuu yahay an yurida waxaana weeye qowlkaa saddexaad ee ay saxiix yeeleen an yurida in la soo arooriyo xadatanaa akhbaranaa ama siya akhbaranaa la soo arooriyo muqayadan xaal yahay lafdigaas xadatana ama akhbaranaa mid qaydan oo ku qaydan ijaazo ama idan iyo waxyaalaha ade cibaaraadka hore aynu ku soo marnayba ku qaydan taas baa ah qowlka saddexaad markaa labada qowle kalena midna isagu qaabilayaa ama dee labada waa labadii isqaabilayaba kan waa kii tafsiilka lahaa ee labadaas waa kuwii dee isqaabilayee mancin iyo mancila-aan jawaas iyo cadamuljawaas isku qaabilaya wey waqiila qayid fii mujaazin qasura wa bacduhum yakusuhu bikhabara waqiila waxaa la yidhi waa qowl afraad qayid qayd qaydun buu yidhi qayid qayd fii mujaazin waxaa la isu ijaaseeyey oo qasura gaabnaaday oo ka gaabnaaday munaawalo oo taas markaa ka gaabnaaday ama fii mujaasin ijaazo haddii master mimiyaba laga dhigo oo qasara macnaa ka gaabnaadoon gaadhsiisneen madee ijaaso ijaasa aanay la socon markaa kaa qayd oo qowlkani muxuu noqonayaaba waa in la kala qaado munaawaladii iyo ijaazadii haddii ijaazada wax munaawale aanay la socon oo xadatanii ama akhbaranii shaksigu isticmaalayo mm. ha qaydo mm. oo ha yidhaaho xadatanii ama akhbaranii ijaazatan laak taasi waa ijaazadii aan munaawala la socon ama munaawaladii dee ijaaza ay la socotee soorti waataynu soo marray inay qoom yidhaahaynba tahin dee tucadilu samaac wey waxay la simantayba samaaci oo samaac bay u dhigantahay yidhaaheen quwadaa siiyeenba markaa qolooyinkaa quwadaa siiyey waaba dee hadalkoodu siduu keenaya tani noqonaysa ahayd munaawalo kol haddii ay jirto iyada waxba ha iska qaydin ee way bannaantay in xadatanaa oo mudlaqa la idhaa ama akhbaranaayoo la idlaaqay waxa weeye wixii laakiin ijaazo ah ee aan gaa munaawala aanay la socon qasara ama qasaro kolbasta lagu dabdiyo waata uula jeedee ee macnaa ijaaso uun ah ee munaawalo ka gaaban oo munaawalo aanay la socon iyada taa inaad qayda mooyaane ha idlaaqan ama munaawaladii dee caadiga ahayd ee ijaasadu la socotay ee imtiyaaska lahayd ee ijaasada ka mudnayd bacdigoodna samaacay la simeen marka waxa weeye haddii aan la qaydinba way iska bannaanta waa la isticmaali karaa qaydlaan xadatanaa ama akhbarana loo isticmaalo marka waa qowl afraad buu kani tegayo oo waxweyn kaa horena haalitaha musaxaxana waa in labadoodiiba la israaciyo ijaaso iyo munaawalaba iyadoo la qaydayo la isticmaalo laakiin siyaalaha kale dee labadii qowliyo kale ay ku jiraan oo markaa waqiila qayidnaa waxaanay dee sharaxan dambe halkan qowlkan mukararoo taalitaa lasoo celceliyin buu arko waayo halka hore buu laba qowl soo yernoqliyo la arko dee si usoo noqliya marka hore ah waxay ahayd uun in dee jawaas qowlka ah banaani ay bannaan tahay iyo iyo qowlkaa in la kala qaado markaa xadid munaawaladii ijaazadii markay taa labadaa qowl intii hore ay kaba noqotay ayuu kii saddexaadna oo markaa waxa weeye dacada mujaas ayuu kii saddexaad unbaa dee waxaanu isu raacin ijaaza iyo munaawale kaorana taalita musaxaxna munaawaladii uu ku khaas yeelay ee qayidna marka waxay noqonaysaa qowlkii markaa talita musaxaha siduu ku fasiruu soo celiyo markaasu u arkay inay dee takraartaasi tahay aan markaa wajkeedu u muuqan oo beydkani markaa baahi loo baahan yahayba ama qiila qayid aanay jirin ee laakiin markaa labadoodaa laysu raacay sida abu nucaym yaa isticmaaleen keliya aan munawal la socon bay axaadiisna ba oo ah dee markaas waxay noqonaysaa saddex qowl halkaa inoogu jiray kani qowl afraadun buu tegaya waqiila qayid fii mujaazin ama fii mujaazin wax laysu ijaazayadan dee ka dhignaa markaa ism mafcuul ama fii mujaazin ijaazo qasara gaabnaaday oo markaa ka gaabnaaday uun munaawalo aani la socon qayd weeye ama iyada munaawaladii waxbaa qaydinba wa bacduhum culimada bacdigood waa imaamkii awsaaci yakhusu waa khaas yeelayaa mujaaska ama kaadee laysu ijaaseeyanay munaawala ku sugnaynba bikhabara khabara ayuu ku khaas yeelayaa oo waxa weeye ama dee munaawalaba raaciyo imaamkaas awsaaci ayaa isagu isticmaal kale ayo ama istilaax kaluu leeyo markuu akhbaranii ama akhbarana idhaa waa qiraa'adaynu soo maray Eh, laakiin markay ijaaza ay joogto ayuu khabara ayuu ka cabiraa ficilkoodoo ka daciifiyey uun taas buu ka cabiraa markaa xaggii luqada iyadna farqi saasoo udhexeeya ma jiro luqa iyo istilaax toona oo imaam ciraaqi baaba wuxuu idhaahaaba dee arrintiisani markaa nisaac kolley kama badhnaanayso eh, laakiin waxbaa lagu ogaanaya dee istilaaxiisii suu isagu isticmaalay oo waxa weeyaan gooni ahaan isagu isticmaalo dee markuu awrsaacayay baa ujeedadaiyaa ijaasadan markaastan ijaazada khaasatan marka uu ijaasadu hatee wax loo qoray binaxwi lii katab ay katab binaxwi lii katab ay binaxwi kataba lii way kataba lii iyo wixii shabahaya ama naxwigeed ayuu ku markaa wariyaaba shaafaha waxaa kaloo ku wariyaa oo bacdigaasi markaas dee shaafaha ay shaafahani wuxuu markaa igula hadloon afkiisaba ka qaaday iyadoo macnu noqonayo shaafahani markaa bikada taas buu ku wariyaa wahuwa markaa isticmaalka sidan ah ee katabali ama shaafahani ijaasa loo isticmaalayaa muhimun mid ihaam iyo labsi wax markaa ku ridaya weeye oo markaa dee waxaan sidii xaqiiqadiisii waxaan ahayn baa laga fahmayaaba oo ooyahaan buudkaasi keenaya ama labsibaa ku sugan eh falyujtanab ha laga dheeraado watana bacd alculamaa ayaa waxay markaa iyaga ka dhacay oo khaasatan mutaakhiriintii ahaa ayaa ijaasadu haddii ay tahay ijaaso maktuuba ama kitaabo wax loogu ijaaseeyey ayaa waxay markaa ku wariyeen kataba lii fulaanba haddii ijaasadu lafdiya ay tahay oo afka unuu wuxuu ijaaseeyeyna shaafahni fulaan ayuu markaa ka cabirayba yaa wuxuu leeyahay wax labsi ka imaniyo iyohaam ee ha laga dheeraado tee labsi uga imanaya waxa weeyaan say noo dambaysa haddii laydhaha kitaabadaba raggii mutaqadimiinta istilaaxoodna uu ahaa haddii nin axaadiis uu nin kale u qoro axaadiis buu u qoray mucayan maha ijaaso wuu u qorayba markaasuu u diray taas bay kataba fulaan odhanayeen waa wixii kitaabada inoo dambeeyey halkanna waxaa laga fahmay la moodayaa loo qaadanayaa noocaa dambe inay tahay shaafahana waxay dee ay ahayd ahaydba shaksigu hadduu shaksiga afkiisa wixii uu ka qaado ay isla afgaadhaan baa cibaaradan luqa ahaan loo isticmaalaa marka waxaana iyadna laga fahmayaa shaafahani bitaxdiid inay tahay oo isagaaba axaadiidan ii sheego ka maqlo ka qaaday taas baaba markaa laga fahmaya iyadana labsiga ama ihaamkaasaa ku sugan ee ha laga dheeraada iyada isticmaal saasoo kataba lii ama shaafaan ijaaso loo isticmaalo waayo waxaa ka imanaya labsi ayaaba ka imanaya oo markaa tan waaba dee suu ibnu salax idhaaho tajliis kama marhnaanayso weeye wa bacduhum bacdigood yarwii waa warnayaayo ijaazadii binaxwi li kataba ee kataba lii fulaanin iyo naxwigeed ama akhbaranaa kitaabatan iyo fii kitaabihi iyo waxyaalo sidaas ayuu ku wariyaa markay ijaasadu kitaabo tahay shaafa waxaa kaluu ku wariyaa bacdigood ijaasadii lafdiyada ahayd shaafaha ay shaafahani fulaan ama akhbaranaa mushaafahatan waa markaa haddaba isticmaalka sidan iyo dee muhimun mid ihaam ama ku ridaya dee labsi keenaya weeye ay muuqicun lilwahm qalad iyo markaa ayuu wax ku ridayaa shaksiga sabab ugu noqonaya oo xaqiiqadiina ma ogaanayo wax kale uu qaadnayaa sidaa laguma qaldamo labsina waa ku sugan yahay bal tadriisna waaba taa lagu tiriye falyujtanab iyo taa laga dheeraado ijaaza in kataba fulaan ama shaafaani lagu wariyo ha la yska daayo ha laga dheeraado في الاqtirاax mطلqا laa ymtanic akhbara in isnaada juz-in qad samic ay qaala wuxuu yidhi iska qadaro qaalo oo fi liqtiraaxi kitaabka iqtiraax la yidhaah wuxuu ku yidhi imaamkii lahaa waana imaamkii jaliilkaa shahiirka ahaa moxamed ibnu cali ibni wahab ibnu daqiiq alciid imaamkaas la odhanayey ay kuma tiriyeen qarnigii toddobaad mujadadkiisii inuu ahaa bal suyuudi manduumadiis oo dadka dee markaa xadiidka adigu markaa mujadidiinta guud ahaan uu kaga dee horta ma waaba risaalo gaar ahaaneede nadmigu aakhirka risaalada ayuunbuu dhacay ayaa wuxuu yidhaahba wasaabicu raqi ila almaraqi ibnu daqiiq alcili biitifaaqi ka toddobaad buu ka dhiga marka adigu imaamkaas dahabina waxaa ku sugnaaba kitaabkiisa cibarba kaana ra'san fi lcilmi waalcamali cadiima nadiir adigu dee imaam imaam badan culum badanna kulansaday jaanib kastana imaamku ah ayuu ahaa ku darsadayna camal saalixa iyo taqwo iyo warac imaamka ibnu daqiiq alciid baa wuxuu yihi fi liqtiraaxi kitaabkiisa iqtiraax waxaana intaalaa fi liqtiraax fii cilmi lusuul dee ujeedadiisna waxa weeya waa kitaab mustalaxa waa fii usuuli lxadiid buu u jeedaa haddii aan dee cibaarada taxriifo ku sugnayn usani ay dee si u qortay shaarix u dhigtay ay tahay waa usuululxadiid baa ujeedadiisu ay tahay ama kitaabkani waa kitaab dee madbucaysan oo macruuf oo maanta mashhuura oo mustalaxa fi liqtiraaxi markaa wuxuu ku yidhi fi liqtiraaxi kitaabka iqtiraax la yidhaaha wuxuu ku yidhi mutlaqan laa yamtanic akhbara ay laa yamtanicu ma reebtoomayo wax mumtanica ma noqonayo akhbara isticmaalu akhbara akhbara isticmaalkeed mutlaqan xaal yahay iyadoo la idlaaqay oo aan qeyd la raacin ijaaso iyo waxyaalahaas in qad samica hadduu maqlay isnaada jus-in jus isnaadkii uu maqlay taasi mumtanic maaha oo suuradan ama uu sheegayo imaamkan ibnu daqiiqilciidna waxa weeye haddii imika jus ayaabaa uu dee nin ka maqlay isnaadkii waanu dhameeyo af ahaan buu u sheego xadatanaa fulaan can fulaan can fulaan can fulaan buu yidhi sanadkii markuu sanadkiisi u wada sheegay ee uu sanadkii ka maqlayba ayuu u dhiibay kitaabkii uu yidhi iga wariba juskii suuradda caynkaasa isnaadkii waa kan maqlay ikhbaar baa jira sanadkii uu isnaadkan markaa juskan uu kuwa warinayay uu u sheegay horta dee qaybtii kalena waa tan munaawaladii ay raacday ikhbaari jumliya ayaa jira tafsiilun baa ka maqan markaa suurada caynkaasa hadduu akhbara idlaaqo mumtanic maaha akhbara hadduu suurada idlaaqo markaa muxuu saarayaa un akhbara haddii aanay suuradaas dee imika aanin juskii asal ahaan maqalba ee uu dhiibay un guud ahaan oo iga wari buu yidhiba markaa dee waa munaawaladaynu soo marray oo akhbara ma idlaaqayo oo ma odhanayo ee tan waa kan horta sanadkiibuu u dhameeyey sanadkiina wuu maqlay caadi oo de waa kan sanadkii ka maqlay shaqa carabkiisii ka wada maqlay ee isnaadkii markii uu isnaadkii dhameeyuu juskii u dhiibuu yidhi iga wariyuun oo intii kale ay munaawalo iyo ijaasa la socota suurada caynkaasa hadduu akbaro idlaaqo mumtanic maaha taas buu imaamkan ibnu daqiiq alcidi yidhi waayo dee kitaabkii waxa markaa imika hadalkan inuu kitaabkii ugu rumay oo uu u sheegay uu ku warramay uu ku rumoobayaa inkastaba ikhbaar jumliya ha noqdo tafsiil iyo dee jumlina halkan farqi uma dhexeeyuu leeya suurada hadduu idlaaqa akhbara dhib ma lahaa ama mumtanic maaha taas buu ibnu daqiiqalcid iqtiraax ku yidhi filiqtiraaxi ay qaale wuxuu ku yidhi imaamkii dee lahaa filiqtiraaxi kitaabkii iqtiraax wuxuu ku yidhi mutlaqan laa yamtanic akhbara ay laa yamtanicu ma reebtoomayo macnaa mumtanic ma noqonayo akhbara akhbara isticmaalkeed mutlaqan xaalu yahay iyadoo la idlaaqo oo aan qeyd la raacin oo ijaaso iyo wax lagu qaydin idan in isnaada jusin qad samcin qad samica hadduu maqlo isnaada jusin weeye in samica hadduu maqlo isnaada juzin juz isnaadkii uu ka maqlo sheekhii markii dambena ijaasa ay raacdo juskii guud ahaan uu ijaaseeyo markaa inuu akhbaro idlaaqa mumtanic maha taas buu lewa wa canhu ana jawadu fii ma yashuk samaacahu wa fi lmujaasi mushtarak buuri wacan waisticmaalu can can isticmaalkeed iyo wa anna anna isticmaalkeed jawadu way fiicneeyeenoo way wanaa macnaa dee way waxay ku tiriyeenba wax fiican oo toosan inay tahay fii maa yashuku wixii uu shaksigu ka shakeeyo samaacahu maqalkiisa uu maqlay wafi lmujaazi wixii laysu ijaaseeyeyna way fiicneeyeen in loo isticmaalo wamushtaraku wahoo markaa kaas waa isticmaalu can iyo anna mushtaraku ku loo wadaagsan la wadaagsanayo weeyo bayna asamaaci walijaaza samaaca sidan ee shakigu uu galay iyo ijaazadii baydkana wuxuu inoogu sheegayaa horta in ijaazada loo isticmaalay can iyo an taasna anna ay istilaax ay noqotay waa nati aynu ku soo marray halkii mucancanka wastucmila ijaazatan fii da zaman inuuna soo yidhi anaa zamankana waa shantii boqol wixii ka dambeeyey markaa oo waa mutaakhiriintii ijaasa loo isticmaalay can iyo anna wa haddii marka ay yidhaahaanba akhbaranaa fulaan can fulaan oo kale ama qara'tu calaa fulaanin can fulaan oo canta haddee sheekha cidda ka dambaysa ay geliyaan macnuu ijaaza ayaa meeshaa ku sugnayd weeye oo ijaazaa lagu taxamulo taasi waa markaa shantii boqol wixii ka dambeeyey istilaaxoodii oo markaa ti halkii mucancankana de aynu ku soo aragnay oo marka la eego mutaakhiriinta istilaaxooda inay cantu ijaaso ay u isticmaaleen taasna imaka tiina uu inoo soo celiyaday meeshan waa mabaaxistii dee iyadna u munaasibkahay taas waa mid mid kalena baydka uu kusoo kordhiyo haddii matalan sheekhiisiibu wax ka maqlay sheekhiisuna dee sheekh kaleu wax ka sii maqlay markaa sheekhiisii baana samaacii sheekhiisa ka shakisan inuu samaac ahaayo iyo inuu markaa ijaaze ahaa oo markaa inuu isagu samaac wuxuu kaga maqlay ahaa ama ijaaze shakigaas baaba jira isagii samaacan waa ogyay dee sheekhiisii ama samaaca sheekhi sheekhii ayaa dee meeshii ijaazana waa la hubaa oo iska muxaqaq laakiin samaaca laga shakisay inuu samaac suuradani ahayd iyo inaanay ahayn suurada caynkaasa ayaa waxay isticmaaleen iyadana can ama anna ayay u isticmaaleen weeye oo ijaazada manfuuqa sheekh dhacdayna can iyo anna way u isticmaaleen marka samaaca manfuuqa shaksa sheekha sheekhiisoo kale shaki uu galo ee lagaba shakisan yahayna waa taas oo haddii dee matalan sheekh ba yidhaahdi akhbaranii fulan waxa weya dee waa ama dee ijaaza iigu warramay in lam yakun samaacan ba haddaanay arrintu samaac baa inoo shaki u galo markaa kii ka dambeeyey u tii soo nadanayo suurada caynkaasna waxay isticmaaleen can iyo anna ayay isticmaaleen markaa baytantan buu sheegayaaba oo wuxuu wakaiira maa yastacmilu mutaakhiruuna fi lijaazati alwaqacati fi riwaayati man fouqa shaykhi xarfa can buul fayaqulu axadum idaa samica calaa shaykhin biijaazatihi can shaykhi qara'tu calaa fulaanin can fulaanin marka taasi iyadu hata qaybta dambe maya qaybta inahaa qaybta dambe wa fi lmujaazi mushtarak ama wastaqrabahu ibnu salax halkan saas baa imika dhacday wastaqrabahu ibnu salax walow dee kollay mala macna haddii wuxuun loo baadhbaadho aan dee macno dheer aanu ahaadeeno hadalkii ujeedadii ka dheer waxay ibnu salax cibaaradiisa ayd wadalika qariibun fima ida kana qad samica minhu biijaazatihi can shaykhi in lam yakun samaacan fainahu shaakin oo macnaa wastaqrabu ibnu salaaxoo tan macnaa wuxuu ku tiriyey inuu u dhow yahay kan fii maa idaa kaana qad samica minhu hadduu sheekii ka maqlay laakiin biijaazati can sheekhi sheekhiisii ijaazo loo ijaazeeyeyna uu kaga soo xambaarayo in lam yakun samaacan haddaan samaacayno macnaa sheekhiisii baa leh waxaan hebel baa ii ijaaseeyey haddaanu samacba ahayn oo shakigaasaa jira surada caynkaasna can ama anna in la isticmaalo ayay markaa iyada tanna ay ku tegeen oo ay markaa isticmaaleen ama ay mustaxsan kaba dhigeen markaasaa daraaddeed lafdigan can samaacii shakigu uu ku sugnaayo ijaasadii labadiibuu ka wada dhexeeya labadaba u isticmaaleen oo tanbeydkana intaas ku sheegayaan wacan wa an najawadu fii ma yashuk samaacahu wacan ay wa isticmaalu can can isticmaalkeed iyo wa anna anna isticmaalkeed jawaduu way fiicneeyeen oo waxay ku tiriyeen wax mustaxsana inuu yahay fii maa yashuku hanaa waxa weeyaan wixii uu shaaqsi uu ka shakisnaa samaacahu maqalkiiso dee khaasatankiisa mee waa maqalka sheekha sheekhiisaba shaki kaga jiray haddii la yidhaha fii maa yushaku samaacuhu oo dee macnaa ficil majhuulo laga dhigaynayo faacilna dhib ma iyo oo markaa waxay u fiicnayeen fiimaa yashuku isamaaca iyo wa filmujaazi wixii laysu ijaaseeyeybo mushtarakun markaa lafdigan can iyo annaba isticmaalka la isticmaalo waxa weeye mushtarakun bayna samaaci samaaca dee shakigu galay iyo ijaazadii ayuu yahay mid markaa ka wada dhexeeyo labadaba waa loo isticmaalay wey halkaa wuxuu kaga baxay ijaazadii iyo wixii la xidhsanaa dee munaawaladii iyo qaybaheediibuu kaga baxay marka afar baa inoo soo dhammaaday makakii shanaad ayuu halkan inooga gelayaa ujuhu taxamul ka midina waa kiina yidhi waa sideed wejbe marka wuxuu uhi khaamisa awjuhdii taxamulka ama duruqdii axaadiidta lagu warinayay keedii shanaad kitaabatu shaykhi sheekha qoridiisa weeye uu qoro liman shaksi uu qoro yaqiibu isagu maqanaya majliskiisa ka maqanayan joogin aw yaxduru ama se joogaba oo majliskiisii jooga inuu wuxuu qoro weeye oo isagu gacantiisa ugu qoro isagoo markaa waxa taasuu qoro horta waa mid aw amase ya-dan waa idmayaa sheekhi an yugtaba in la qoro oo dee canhu isaga xaggiisa laga qoro isagii ma qorayee axaadiid ayuu qoray shaksi kale amrayaa inuu qoro uu dee shaksi ama majliska jooga ama ka maqanba uu qoro taas baa kitaabadu ay tahay oo markaa kitaabadii waxay noqonaysaa awjuh taxamulka ka mid ahaydba ay noqonaysaa sheekhii oo qora axaadiis shaksi ka maqan buu u qorayaa ama shaksi laba u qoraya taa gacantiisu ku qora weeye amase wuxuu amrayaa in loo qoro shaksi kalea idankiisa iyo amarkiisa ku qoraya oo shaksigan axaadiis u qoraya ama waxa weyn shaksigu ha joogo ama ha maqnaadee taas baa horta kitaabo la yidhaah xukunkeedna waa tanoo wuxuu ihi famataa goortuu ajaasa ijaaseeye sheekhu oo kitaabadii uu markaa raaciyo ijaaso uu qoro wuxuu odhanayaa waxaan kuu qoray ayaan kuu ijaaseeyeyba taas buu odhanayaa fahiya iyadu markaa kitaabadaasi kama naawala kaman shaksi unbuu la mid ahaaday naawala daalibahu lkitaaba wey ninkii daalibkiisaa dee kitaabkii u dhiibay oo munaawal xaysu meeloo weliba imtaasa camalka caynkaasi uu soocmo fadiilada gaar ahaaneed ama mansiyada uu lahaa oo munaawaladu markay mansiyada lahayd waa markay ijaasa la socotay markaa tanna kol haddii kitaabadii ay ijaasa la socoto dee munaawaladii ay ijaasa la socotay ayuu la mid noqonayaa weeye oo kol haddii ay ijaasa la socoto kitaabadan axaadiisii waaba axaadiista mucayanka ayaa waxay noqonaysaa un munaawaladii ay ijaaza la socotay maziyada lahayd ee barhkood samaacaba ay la simeen ayuunbay la mid noqonaysaa oo dee qoridna waa tan ku sugan dhiibid loo dhiibay iyo dee ijaazo taas bay la xukum noqonaysaaba oo taasay la mid tahay wey marka famata ajaaza fahiya kamanaa awlaa ama sema ijaazaynba oo muu ijaazayn oo sheekhii umuu ijaazayne ujeeddadu uu qoray uun waa u diray ama uu u dhiibay u xijaabtaa muu raacin faqiila waxaa la yidhi laa tasixo macnaa ma ansaxaysa dad in wax laguma warin karo oo sheekha caynkaasa ninkani can fulaan ma odhanayo wax kaga warin maayo wala saxu laakiin qowlka sixada badan oo laba qowl oo meesha jira qowlka dee raajixee sixada badan sixatu ah kitaabada caynkaas inay ansaxaysa weeye ijaasa inkastaba yaanay la socon bal ijaazatan rajax kuwa kale wa ijaazatan rajax oo markaa mafcuulkiiga soo taqadumaya bal rajaxa waa raajax noqonayaaba qoraalka caynkani ijaazatan ijaazadii waaba ka raajax noqonayaaba wayaanoo ijaazadii iyadaaba ka xoog badan anay mukaataban la socon imaka halkanna wuxuu inoo sheegayaa xukunkeedii markan soo ogaanay dee waxaa tacriifkeedu uu yahay kaa wuxuu labay u kala qaadaanoo inay dee ijaaza la socoto kitaabadii iyo inay kitaabo mujarada aad ah tahay markay ijaaza la socoto way xoog badan tahayoo munaawaladii ijaazada mujaradkaa ka mudnayd ee barhkood samaacaba ay ku dhoweeyeen ama ay la simeen ayay la xukum noqonaysaa ay la mid noqonaysaa taas oo markaa iyada hadal kama taagna sixadeeda sixada waxaa loo wadaa dee waxaa weeyaanun axaadiistii adigu aada arkaysay agtaada ku sugnaatad garanaysa inay sugan tahay camalfalkeeda lagu camalfalaa ama sheekh ka maqal ama yaad ka maqlin ama riwaayo ulaha ama yaad ulaha intaasi waajib bay noqon oo taas waa lagu camalfalaya oo camalfalka lagu camalfalaya dee nusuusta sharcigii riwaayo shaksiga ama in sanad ugu xidhiidho taasi shardi uma aha waxa weeye arrintani waa sheekhii in laga wariyo can fulan fulan atirada ma akhbarana fulan iyo amba abana fulan markaa kitaabadani haddii ay dee ijaasadu la socoto waa dariiq duruqu taxamul ka mid oo ah, xoog badan weeye quwada iyo sixadna waxay la mid tahay munaawaladii ijaazadu la socotay taasoo ama iyadu kitaabadooday mujarada can ilijaaza tahay qorid wax laysu qoray ay tahay qorid wax laysu qoray dee waxa weeye taa khilaaf baa ku sugan oo munaawaladii aanay ijaaza la socon baataynu soo aragnay khilaafkii kuma sugnaa ta bacd alculamaa waxay yidhaaheen batan wax laguma warin karo oo macnaa shaksi taa shaksigan kale wax kaga warin kari kama warinayo laakiin qowlkooda iyadna ay halkan saxiix yeeleen waxa weeye kitaabadaasi ijaaza bayaani la soconayn wax ku warinayo mutaqadimiintiina aad bay tani ugu badnayd kutubtii masaaniidda ayna axaadiistii caynkaasee kitaabadaasi ku sugnayd oo ku soo saareen macagdalmusnad bay ku tiriyeen wax markaa inqidaac iyo waxyaalo kale ama taasna kumay tirin ee way soo saareen saareenbo dee aad bay ugu badantay markaa asaaniidda kataba ilaya fulan wey hebel baa isoo qoray isagoon ijaasaba raacin ama kataba lii fulan hebel baa sidaa isoo qorayo macnaa dee waxa weeyaan kataba lii fulan qaala xadatanaa fulan can fulan can fulan sanadkiisna markaa ay kaxeeyaan oo markaa xataa dee suuradan qoridan uu qorayo ayaaba waa kollay qoridan uu qorayo u caddeeyay axaadiistiisii inay tahay waxa idninun baa ku sugan iyaanu afka kaba caddayninbe inuu kaba wariyo markaa taas qowlkooda ay ku camal faleen way markaa dee marka la eega asaniidda ay kataba li fulana ku sugnaydna kutubta masaaniidda ay ku soo arooriyeen u arkeen asaaniid mawsuula inay tahay ayaa waxay keenaysaa inay taasi saxiix tahay ijaasabayaanay la sugnaaninbo xaggii macnaa ayay ka kulansatay oo waxaa yeelay rasuulka ilaahiyba salawaatu ullahi wasalaamu calayh xumaashiis iyo cid kaleba waraaqo buu u qori jiray axkaam ay kuma sugan tahay waanay ku camalfali jireen taasna waa ta adigu markaa xagga ijaazada xagga macnaa kaga sugan way kulansatan macno ahaano markaa waa lagu camalfalayaa waana lagu warinayaa tan taas weye markaa bay xukumkeeda adigu masaladu marka wuxuu uhi famataa goortu ajaaza ijaaseeyo oo u ijaaseeyo shaksigii markaa uu qoray fahya kitaabadaasi kama naawala wuxunbaabay la mid noqonaysaa kaa ficli ma naawala shaksigii daalibkiisa u dhiiray kitaabkii markaa ficilkiisii oo kale xaysu meelo intaasa weliba ficilkaas ah munaawaladu uu soocmayoo macnaa keyrkii uu maziyada iyo dheeraadka ka lahaayo waa markii ijaasa la socotay oo markaa xaggii sixada iyo quwada munaawaladii ijaasadu la socotay inuu soo marray bay la mid noqonaysaa kitaabadii macalijata awlaa amase ma ijaasaynboo sheekhii uu qoray uun axaadiistii raawigii umuu ijaasayn ama daalibkii faqiila waxaa la yidhi sida maawardi ay ma kala yidhahaan laa tasixu ma ansaxayso macnaa wax warin wax lagu wariyaa taas ma ansaxayso wal asaxu qowlka sixada badani ee raajixa iyaga agtooda mutaqadimiin iyo mutaakhiriinba dhexdooda ku shuuroobay sixatu ah kitaabadaas aan ijaaza la soconay inay ansaxayso macnaa wax lagu warin karo weeye bal wa ijaazatan rajax oo bal iska dee sixadeeda ay ansaxaysa wey wa ijaazatan wa rajaxa waa raajax noqdayba ficilka caynkaasi ijaazatan ijaaze ka raajaxyahay cuse dee abulmudafar ibnu samcaniya ay tegeen oo ijaazadii ujeeddadu aanay kitaaba la socon ee afka la ysaga ijaazeeyey waxaa kaban markaa raajaxa tan bay yidhaaheen saxiixa bukhaarina xataa meelo way dhaceen kataba ilaya fulaan oo kale way dhaceen aimada muslimna way dhaceen sanadba oobu kuba badan yahayba bal abi axmed ibnu xambalna kitaabkiisa aad buu ugu badan yahay oo markaa ijaazada caynkaas ama ma iyadii ijaasa loo soconba werinta cayn qorida caynkaasa wax lagu warinayo waa wax qowlkooda mashhuurkao waxay leeyihin macna ijaasa u dimnisanaya w wayaktafi lmaktubu an yacrifa khad kaatibihi washaahida bacdu sharad man yaqul xadaanii akbaran wayaktafi wuxuu ku kaaftoomayaayo almaktubu ay oo halkan dee waxa weya xarfkii jar waa ka maqan yahy waayo maktuubka waa wixii la qorayey waxaasna waxba kaaftoomi karee ee waa shaqsigii loo qoriyay maktuubu ilayhigii wey wayaktafi waa kaaftoomayaayo almaktuubu ilayhi waa kii isaga xaggiisa wax loo qorayo wuxuu ku kaaftoomayaa an yacrifa inuu garto khada kaatibi kii isaga kaatibkiisa ee usoo qoray khadkiisa inuu garto taas buu ku kaaftoomaya washaahidan wa bacdu bacdina sharada wuxuu shardiyey shaahidan markhaati ayuu shardiyey oo waxay dee imanka haddii ninkii uu la joogo waaba arkayaayo isaga dhib ma lahaa nin baa loo soo qoray waraaq baa soo gaadhay sheekh u qoruu markaa axaadiis ugu soo qoray markaa wuxuunbuu ku kaaftoomayaa inuu ninkani yaqaano ninka kaatibkiisa usoo qoray khadkiisii waayo qaaliban waxa way khuduuddu isma shabaahda inta badan shaqsi kasta khadkiisa waa markaa u gooni ama waxaana iska jirta dee shaksi hadduu shaqsi muddo laba noola ama uu arki jiray kitaabadiisa oo kale iyo dee khadkiisii uu ka soocayaaba khadkii dadka kale oo bal imaka waktiyadayna dadka iyo goor ku shuqloone cinaayada badan u leh waxa weeyaan khuduudii dee markaad kutubta aragto khuduuddii qarniyaday kala soocaan bo markaasay odhanayaan ma khadkani qarnigii qarniga caynkaasa qarnigii toddobaad qarnigii sideedaad khuduuddiisii buu shabahayaa ama a'imadii baabay dee khadkiisii leeyihin waa ad markaa khadkii fulaan buu u de ada muddo aada u fog baabu sheekhaasi noolaayo laakiin dee waa kutubtii fartiisa ay heleen ba markaa wax lagu khuduudda waa la kala sooci karaa ee haddaba kol hadduu inuu fulaan khadkiisiiyo garanayo yaanu bayino kala jirin shahaado kala jirin be intaas buu ku kaaftoomayaa kaga warin karaa laakiin bacdigood si yar adkeeya halkan see khazaliyo ayaa waxay shardiyeen in shaahid leelo markhaati ama bayino caddaynaysa khadkii fulaankani inuu yahay ama dee iqraarkiisii caddaynaysay ay markaa ka soo qaadeen khadkiisii oo iqraarkiisii ama dee ina iyagula garanaya inuu khadkiisii yahay oo ay ogaayeen khadkiisii inuu yahay shaahid sidaasa in la helo haddii kale lama ictimaadsanayo laakiin ibnu salaaxi waxay ku tiriyaan qowl ahankaasi markaa murtado ama laaan laga raalli ahayn waayo arrintaasi waa naadir bay leeyihin insaankana hadkiisu khadka kale inta badan ma shaboo ee kol hadday u caddaatay ama uu garanayo adigu isagu inuu hadkiisii waa ku kaaftoomi karaa isagoon wax kale u helin wayaktafii waa kaaftoomaya almaktuub ay almaktuubu ilayhi an yacrifa inuu garto ayuu ku kaaftoomaya khada kaatibi kii kaatibkiisa usoo qoray khadkiisa uu garto washaahidan markhaatina bacdu bacdi sharada washarada bacdu waa shaahidan waa mafcuulkii sharada ayuu shardiyeyba wey uma lyaqul haddaba bal kitaabadiisu hadday saa kitaabadaa ay ahaydba taxamulkiisani yaqul ha yidhaaho xaddatanii ha yidhaaho kitaabatan akhbaranii ha yidhaaho kitaabatan wey oo macnaa dee maaha labada in israacinaye marka uu shaksigu warinayo haddii uu dee kataba ilaya fulaan si culimmadii hore isticmaali jireen waa si aan ihaamno ku sugnayn ha ku gaabsado haddaba hadduu xadada ama akhbaro isticmaalayo kitaabaha ku qaydo oo ha yidhahda xadaanii fulanu kitaabatan ama akhbaranii fulanu kitaabatan laakiin waxaa kaba fiican dee kataba lii markaa fulan ba kataba lii fulan si dee aimadu ay isticmaali jireen ama raggii hore ay isticmaaleen oo alfaadahan dee uma isticmaalin xadaanii ama akhbaranii uma lyaqul ha yidhaaho xadaanii fulanun kitaabatan ama akhbaranii fulanun kitaabatan taa ha yidhaha marka dambu warinaye uu isagu dad kale u gudbinayo waa wahyin daciifi adugu almudliqiina kuwa idlaaqay ee xadaanii uu yidhi iyadoona kitaabo ku qaydin ama akhbaranii yidhi iyagoon kitaabo ku qaydin kuwa xaalkooda daciif uu leeyay waa arrin aan toosnayn weeye labsi weyn iyo tadbiisba ku sugan yahay kuwa xaalkooda daciif wahinahaadu way shadan tahay wey waa wahyin daciifi weye almudliqiina kuwa idlaaqay ee xadaanii idlaaqay ama akhbaranii idlaaqay iyagoon kitaabo qaydin arrintuna ay kitaabo ahaydba wey asaadis aliclaamu naxwu haada riwaayati min gayri idnin xaada asaadisu kii lixaad ee waxa weeye markaa anwaacdii taxamulka ka midi aliclaamu ogeysiin weeye wax lays ogeysiiyo oo waaba maxay waa naxwu qowlihii qowlkiisiiba naxw weeye wuu odhanayay haadaakani riwaayati warintaydii weeye aan fulaan ka wariyey liqayri idnin idan la-aantii xaalukaasi ahaaday idankaasoo xaadaa la sinmay oo la xidhiidh la sinmayba ama dee la xidhiidhsaday markaa iclaamkan la socdayba oo xaadaa yuxaadihi manaa mr wasaayuwayaasi daari xidaa daari macnaa de waisaa daari xaadaad macnaa qaarano weeye makaalkan iyadoo idin markaa la xidhiidhay aanu jirin iclaamka wey saxaxu waxay saxiix yeeleen ilqaahu nooca caynkana ama iclaabkan in la laaqi yeelo macnaa lagu tiriyo wax laaqiya inuu yahay ama aan wax lagu warin karayn ibdaalkiisa ayay saxiix yeeleenba wey qiila waxaa la yidhi laa ay laa yulqaa lama laaqi yeelayo oo macnaa waxaan laguma tirinayo wax laaqiya inuu yahay wa inahu waxaa kaloo layidhi inahu shaksigii daalibka ahaaye arrintiisu ama taxamulkiisu iclaamka ahaa yarwi waa warinayaayo sheekhiisa waxbuu kaga warinayaa walow qad xadala haba manciyo sheekoo ha iga warin haba idhaa xataa haba idhaa ha ka manciyo ha idhaa ha igaba warinin taasuna labadan baydna iclaamkii buu inoogu sheegayaa oo awjuhu taxamul ka mid ah makii lixaad ah waxaana in markaa awjuhu taxamulkii lixaada ah, iclaamkuna wuxuu yahay san imaka uu inoo soo dhigtaybo waa iyadoo imaka ninkii sheekha ahaa daalibkiisii ogeysiiyo dee matalan kitaab fulaanba inuu hebel ka warinayo sidaa uu ku warinayo sanadkiisii buu sheegayaa ama dee wuxuu odhanayaaba juskaa fulaan waa riwaayatii can fulaan can fulaan can fulaan oo anigu hebel baan ka wariyaa isna hebel oo adigu sidaasuu u ogeysiiyey haddaba haddii dee ijaasa la socoto ijaazadii bay noqonaysaa dhimada oo qaybtii horey gelaysaa iclaam maaha wax ijaaza uu raacinayaana ma jiro waa ogeysiinun markaa uu ogeysiiyey in kitaab fulaan ama jus fulaan ama axaadiida caynkaasi riwaayatahu can fulaan inay tahay intaasunbuu ku gaabsaday isla markaa bacd alculamaa waxay saxiix yeeleen muxadisiin iyo kayrkoodba icraabkaa mujaradkeed idan la socon inaanay in wax lagu wariya oo shaksigan uu kaga wariyaa dee markaa wax ogeysiya aanay bannaanaynba khazaali iyo qolooyin kale siday ku tegeenna weeye waayo waxaa dhici kartay leeyihiinba isagoo dee u sheegay oo ogeysiiyey inaanu xataa isagu bannaynayn in laga wariyo ee khalalba riwaayadiisaba ku sugan yahay uu garanayoonu caddaynba oo markaanu caddayn saa daraaddeed iyada waxay leeyihiin iclaamkan waxba laguma warinayo laakiin qolooyin kaloo aan yaraynba badan oo muxadisiin iyo fuqaha iyo usuuliyiinba lahaa ayaa waxay leeyihiin lama burinayo ama laaqi lagama soo qaadayo wax baatila ee waa iclaamkani waa weji ama dee anwaaj wajhu taxaamul ka midoo saxiixa ee bimujarad iliclaam buu shaqsigu wax ku warinayaaba balbadhkood way sii adkeeye sii markaa kusii xeel dheeraadeenoo hadduu sheekhu yidhaahay igaba warininba marka kol haddaanu dee wax maanica u sheegin oo ka manceeya cillo iyo ribo kaloo manceeya xadiidka ama kitaabkan riwaayadiisa u sheegin waxba taas ina xataa hadduu manciyana waxbaa dee mumtanic maaha inuu uu ka warinaya ayay bacdigoodna yidhaaheen oo iclaamkii waaba kan saxiix yeeleen in wax lagu wariyo oo waxay leeyihin ogeysiintadu ogeysiiyaba kol haddaanu cillo kala raacin waa idan waa iska jiraa wuu idmaya oo markaasaa daraaddeed waxbaa lagu warin karaa taas bay yidhah oo waxay ugala mid dhigeen bal shahaadadii oo kale dee shaksi hadduu shaksi imaka ama iqraarkii iyo waxyaalaha maqlo oo kale xataa haddaanu odhan dee arintaydaa markhaati ka noqo maqalkaa uu maqlay ayuu ku markhaati furayo kale tanna waa tii bay lamid tahay bay leeyihinoo ogeysintaa uu ogeysiiyey yaan idanba la soconin be ayaa kollay nooc idan xagga macnaha kaba ahoo waxbuu kaga warin karaa taas buu inoo sheego wuxu dha saadisu iclaamu ogeysiin weeye waa naxwu qawlihi haadihi tan haada kani riwaayati warintayda can fulanka buu wariyey wayo qowlkii odhanaya min hayri idan idan kayrkii xaalu yahay oo iyadoon idan la socon idankaasoo xaadaa la xidhiidhsaday iclaamkan fasaxaxu waxay saxiix yeeleen ilqaahu ilqayntiisa la ilqeeye wax aan lagu warin aan dee baadi laga soo qaado amaan wax lagu warinahayn waqiila waxaa la yidhi laa ay laa yulqaa lama laaqi yeelayo wa anahu yarwi waanu warinayaabana waa la yidhi wa yarwi waxbuu ku warinayaa iclaamka walow qad xadala waa bacduhu ziyaada ay la yimaadeenoo kuwan yidhi laa yulqaa maaha inay qowlkan u dhan yihiin walow qad xadala haba manciyo oo isagoo hakaba manciyo hayga warin ha yidhaaho marka waxaana uu leeyahba nadarku aqaaduciyaad waa sida uu keenayo xataa hadduu iclaam jiro kol haddaan riimo kale iyo cidlo kale aanu jirin waxa weya shaygii waa u sheegay kamana laabi kara markaasoo waxa weeye markaa waxbuu ku warin karaa والخلف يجري في وصية وفي وجادة والمنع فيه ما قفيه والخلف خلاف كان مكان كصوب بحني خلاف كأشوى عهدية وخلاف كان يعلم